salaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina maxamedin wacalaa aalihi wa saxbihi wasalam allahuma bacna bima clamtana waclimna maa yanfacuna wasidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kuli xaal waxaynu ku jiray kitaabkeennii xisnu lmuslim min adkaari alkitaabi wasunna waxaynu soo gaadhnay dikrigii boqol iyo labiyo tobnaad adducaau liman sababtahu waa ducada loogu duceeyo ciddii aad cayday ama hadal ama orhaan meelka dhaca ama qadafa aad ku tidhi wixii loogu ducaynayey qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi allahuma ya fa ayumaa mu'minin mu'min alliyaalya muuminkii sababtu aan caayay fajcal daalika kaa lahu isaga waxaad u eligtaa qurbatan ilayka wuxuu ilaahu xaggaaga kugu soo dhawaaday yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ilaahayo uga yeed xadiidka waxaa warinaya imaamu lbukhaari iyo muslim imaamu axmed baa isaguna warinaya waxaanu ahaa lafdiga bukhaari abu hureyre ayaa iyo bukhaari iyo muslim abu hureyre laga warinayo wuxuu maqlay abu hureyre nebiga oo allahuma fa ayumaa mu'minin sababtuhu ilaahu mu'minkii aan caayay fajcal daalika lahu qurbatan ilayka yowma alqiyaama maalinta qilaaha uu qurbo iyo wuxuu kuugu dhowaado ilaahay uga yeel xadiid imaamu muslim warinayo caaisho laga warinayo waxay leedahay waxaa u soo galay rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam maalin laba nin dabeetana way la hadleen ma garanayo wixii ay kula hadleen waa ay ka xanaajiyeen markaasaa nebigu sala allahu calayhi wasalam uu u lacnaday u caayey markii dabeetana ay baxeen ayaa waxay tidhi yaa rasuulallaahi bal qofkii khayr iyo wanaaga siibay ee helay kaasi waa guulaystee laakiin labadani dee khayr iyo wanaag may helin maadaamoo dee ay kaa cadhaysiiyeenoo adiguna markaa caydaa ama habaarkaas ama lacnadaasi uu kaa soo baxay oo waa maxay buuhi dee waad lacnado waad caydabay tiri rasuul allah markaasuu yihi miyaanad ogeyn caaishaay waxaan rabbigay shardi kula garay waxaan idhi allaahumma innamaa ana basharun ilaahayow anigu waxaan ahay bashar iyo bini aadmi fa ayu lmuslimiina lacantuhu qof kastoo muslimahoon lacnado aw sababtu ama caayo fajcalhu lahu zakaatan wa ajran ilaahayow waxaad uga yeeshaa yacnii mid lagu daahiriyo iyo mid ajiri uu ka helo ilaahayow uga yeel lafdi kaleo imaamu muslim uu leeyahay abu hureyre laga warinayo waxa uu leeyahay rasuulkaan maqlay oo leh allaahuma inamaa ana muxamadun bashar ilaahayow anigu haddaanahay moxamed bashar baanahay yaqdibu kamaa yaqdabu kamaa yaqdabu lbashar sida bini aadmigu u cadhoodaan u cadhoodaa wainii qad itakhadtu cindaka cahdan ilaahay ogtaadana ballan maa dhigtay aanad baajinaynin fa ayumaa mu'minin aadaytuhu mu'minka soon dhibo ow sababtu ama aan cayo ow jaratu ama aan jeedlo fajacalhaa lahu kafaaratan wa qurbatan ilaahayo wax dembigiisa lagu dhaafo adiga kugu soo dhowaado oo tuqaribuhu bihaa ilayka yowma alqiyaama u soo dhowaysa maalinta qiyaamaha xaggaaga ilaahayow uga yeel sidaas ayaa markaa xadiidku uu ku yimi xadiidka markaa waxaynu ka qaadanaynaa nebigu sala allahu calayhi wasalam sida uu ugu naxariisanayay ummaddiisa sida uu masaalixdooda ugu dadaalayay sida uu jeclaa waxa adduunyo iyo aakhiraba anfaca haddaba arrintan nebigu sala allahu calayhi wasalam inay kelmado cayi ka soo baxeen amaba kelmado lacnadii inay ka soo baxeen waxay leeyihiin culimmadu waxaynu ognahay nabiga sala allahu calayhi wasalam mid faaxisha oo hadal xun mu ahayn mid isku kelifo oo mutafaxishaho oo fuxshiga iyo xumaanta isku kelifana ma ahayn mid markaa lacnad badanna ma ahayn mid nafdiisa u argoosana ma ahayn ee waxaa loo jeedaa waxyaalo uga dhacay si aan maqsuud ahayn oon u jeedin oo markaa hadalka unuu ku yidhi niyo aan waana wax naadir iyo marla aragu nebiga sala allahu calayhi wasalam ka dhici jiray macnaha waana sidii dee carbe ee hadalkeeda ku xidhiirin jirtay ee ay ku adkayn jirtay qofka ama canaantiisa iyadoo niyo waxaasi inuu ku dhaco aanay lahayn oo kale iminka waxay odhan jireen taribad iyo daag gacmahaagu ha boodhoobaan nebiguna sala allahu calayhi wasalam waa kii isticmaalay gacmahaagu ha boodhoobaan dee waxa weeye waa faqri oo dhulka gal ayay ka dhigan tahay taasoo kaloo carabi ay isticmaali jirtay waa uu isticmaalay markaa laakiin habaar markaa ugamuu ujeedin waxaa kaloo la mida ah caqra xalqa inuu yidhi oo macnaheedu yahay dee allaha kuu xiiro amaba yacnii hunguriga allaha kugu dhufto caqraa ilaahay ha ku boqorgooyo waa noocaas noocaasoo carabi ay isticmaali jirtayoo aanay markaa habaan uga jeedin laakiin markaa qofka markay canaananayaan ay odhan jireen marka waa ereyadaasoo kale oo nebigu sala allahu alay slam u isticmaalay ayaa haddana wuxuu leeyahay qof kasta oo muslima oo aan ereyada noocaasa markaas aan ku idhi ilaahay qurbo iyo markaa ajri uga yeel maalinta qiyaamaha waxaa kale culimmada qaarkood ay yidhaahdeen macnaha waxa weeye qofkani sida nimankaa markaa ka cadhaysiiyey oo kale arrintan way muteen dee amaara sharciya bay ku muteen baatin ahaan iyo hoos ahaanna waxaa laga yaabaa inaanay ahal u ahayn nabigana sala allah alay sl dee qeybkii waxba kama ogeyn wax ilaahay u sheegay mooyaane daahirka inuu markaa wax ku xukumo ayuunbaa la faray ilaahayna xagga siraha iyo wixii hoose isaga ayaa u cil saaranoo isaga ayaa ilaahay og oo cid bini aadmi uma xil saarin saas daraaddeed qof dee daahir waxaan mutay uu ku yidhi laakiin baatin ahaan ilaahay og yahay inaanu mudanin taasoo kale ayuu markaa u jeedayoo ciddii markaa iga muuqato inuu arrintan mutaan ku idhaahdo ilaahayow markaa taa waxaad uga yeeshaa dembi dhaaf uga yar maa yaquulu lmuslimu idaa madaxa almuslim muxuu odhanayaa muslimku marka uu muslim ammaano bimacnaa markuu doonayo qofka oo muslima inuu ammaano maa yaquulu lmuslimu muslimku muxuu odhanayaa idaa madaxa lmuslim idaa araada madaxa lmuslim markuu doonayo qof muslima inuu ammaano qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi idaa kaana axadukum midkiin hadduu yahay maadixan saaxiibahu saaxiibkii mid ammaanay laa maxaalata shaki la-aan oo uu doonayo inuu ammaano falyaqul ha yidhaahdo axsibu fulaanan hebel waxaan u malayn sidaa wallaahu xasiibu ilaahay ayaana marigaa kaafigiisa ilaahay baa ka xisaaminaya ah walaa usaki cala allahi axadan ilaahayna qof aan u tahirayo ma jirto axsibu waxaan u malayn in kaana yaclamu daalika waa weliba hadduu taa og yahaye kadaa wa kadaa saa iyo sidaa inuu yahay ayaan u malaynayaa ayaan u filayaa ayuu odhanayaa xadiidkan waxaa warinaya imaamu muslim waxaa warinaya oo kale imaamu lbukhaari xadiidku waa muttafaqun calayhi waxaa laga warinayaa abi waxaana uu leeyahay abubakra nin ayaa nin ammaanay nabiga sala allahu calay wasla agtiisa ayuu ku ammaanay markaasaa wuxuu ku yidhi wayxag qadacta cunuqa saaxibig war hoogaage ninkan qoortiisa waad goyse qadacta cunuqa saaxibig saaxiibkaa qoortiisii waad goysay bimacnaa waad halaagtay sida riwaayooyin ay ku soo arooreen oo yacnii dee ambaantan aad ku ammaanayso waxa laga yaabaa inuu isla weyne iyo kibir iyo cujbi uu ka qaado dabeetana halkaa waxaan la mahadinuu ku sameeyo dee halaagaas iyo qoorgoynta adiga ugu adaa ugu yani sabab muuqday dhowr jeer ayuu sidaa yidhi markaasaa wuxu uhi idaa kaana axadukum maadixan saaxiba war hadduu midkiin ammaanaya saaxiibkii laa maxaalata shakila laga maarmaata inuu ammaano falyaqul axsibu fulaanan waxaan u malayn hebel saa ha yidhaahdo wallaahu xasiibuhu ilaahay ayaa ka xisaabinaya wallaahu xasiibuhu ay muxaasibuhu camalkiisa ilaahay baa ka xisaabinaya sirtiisa iyo korkiisaba ilaahay isaga ayaa og ama wallaahu xasiibuhu ilaahay isaga ayaa ku filan oo markaa xisaabinaya walaa usaki cala allaahi axada ilaahayna qof aan u dahirayaa ma jiro oonanaya qof daahira weeye axsibuhu sidaas ayaan u malayn waa in kaana yaclamu dalik weliba haddaad og tahay sidaa inuu yahay ayaad odhanaysaa qofkaasi qof khayr jecel inuu yahay qof wanaagsan inuu yahay qof cibaado badan inuu yahay ayaan anigu markaa u haystaa oon u malaynaya wax haddaad weliba sidaa ku ogtahay tahay kadaa wa kadaa saa iyo saa inuu yahay ayaan u malaynayaan u haystaa baad odhanaysaa sidaasaa markaa dhowr xadiid nabiga sala allahu calayhi wasalam ay kaga soo arooreen oo ay kaga sugnaadeen xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa nahyin laga nahiyey in qofka muslimkaahi walaalkii uu ammaano isagoo hor jooga siba arrimaha diinta inuu yaha qofkaasi qof salaad badan weeye qof sadaqo badan weeye qof soon badan weeye qof khayr badan weeye isagoo ku maqlaya inaad tidhaahdo waa manhigo waa la diiday maxaa yeelay waxaa dhici karta qofku isagoo ku maqlaya markaa saa ku tidhaahdo inuu isla yaab iyo kibir iyo isla weyne iyo ay gasho saa daraaddeed baa nebigu qadactum dahra rajuli ninka dhabarkiisa waa goyseen uu yidhi weliba isagoo taa ka sii digaya xadiid baa nebiga sala allahu calayhi wasalam ee muslimu warinayo wuxuu yihi idaa ra'aytum madaaxiina faxduu calaa wujuubi turaab kuwa ammaan dadka ammaanaya hadda aragtaan wejiga ciid kaga shuba baa nebigu sala allahu alay slam yidhi culimada qaar baa daahirkooda qaato miqdaad oo kale ayaaba qora ammaanaysa markaa ku shubay laakiin waxaa loo jeedaa yacnii waxaa laga yaaba hadiyo gooraa dadka wax ammaanaya inay wax ku doonayaan ammaantaasoo intay qofka markaa ammaano wax badan ku sheeganaya haddana wax ka doonaya markaa khaybata amal ku rido oo waxba ha siinina ayay ka dhigantahy laakiin markaa wejiga wax kaga saydhiya taa macnaheedu maaha waxaa kaloo xadiidka aynu markaa ka qaadanaynaa in la yidhaahdo sida nebigu sala allahu calayhi wasalam uu inoo tilmaamay taasoo markaa ka fog wax aanad ogeyn oo bikayri cilmina ilaahay inaad markaa ku tidhaahdo waayo wixii sira ah iyo wixii khaatimooyina ilaahay ayuunbaa u cid kale oo ogi ma jirto waa inaad tidhahdo anugu saasaan u arkaa anugu qofkaas saasaan u malaynaya laakiin siduu yahay ilahay ba waayo nabiga sala llahu alay slm xilligiisii ayaa nin jihaadka iyo dagaalka aada u galay ayaa markaa ay sheegeen saxaabadii hebel waa ahlu janna hebel waa ahlu janna odaygii lagu laayaa markaasuu yidhi ka daaya kaa waa ahlu naaroo maro yaro oo fii cabaa'atin hallaha maro yaroo markaa uu ka xaday qaniimadii dadka muslimiinta ka wada dhexaysay ayuu naarta ku galay ka daayay baa nebigu sala allahu alay slam marka adigu waxba ma ogid idan markaa waxaad leedahay anigu saas ayaan u malaynayaa leedahay waxa kale oo sugnaatay nabiga sala allahu calayhi wasalam dee inuu dad ayagoo maqlaya inuu hortooda ku ammaanay dee abubakar sidiiq ayaa ka mid a ah oo maradu ka dhici jirtay oo nabigu sala allahu alay sl uhi ma qofka maradiisa jiido khuyaraa iyo kibir yacnii uu goodi adag markaa nabigu u sheegay wuxu uhi yaa rasul aniga way ga dhacdaa suu anta lasta miman yafcaluhu khuyara adigu kuwa khuyaro u samaynaya kama midtiid markuu sheegayo sideeda albaabo jannada qaar looga yeedhayo yacnii adigu kuwaa looga yeedhaya ayaad ka mid tahay baa nebigu sala allahu alay slam ku yidhi cumar bn khadaab oo kale u lahaa maa ra'aaka shaydaanu saarika fajan ilaa salaka fajan hayra fajin cumar bin khadaab oo shaydaanku hadduu qaarko adigoo wadahaya wadaha wadadaad ahayn ayuu raacayaa kuma dhaco wadda uu cumar maraya inuu shaydaanku maro markaa qofkii aan looga baqanaynin inuu isla yaabuu iskibriyo isla fagan yidhaahdo sidaa nabiga sal l sl ka suuraatay oo kale waa la odhan karaa laakiin cidda la diidayo laga nahiyey waa ciddii markaa looga yaabayo inay markaa cujbi iyo islayaab ay ku rido maa yaquulu lmuslimu idaa zukiya muxuu odhanayaa haddaba qofkii muslimka ahaa isagana marka la ammaano haddii qofkii muslimkaa la ammaano oo wejigiisa isagoo maqlaya lagu ammaano muxuu odhanayaa wuxuu odhanayaa allahuma laa tu'aakhidnii ilaah haygu qabanin bimaa yaquuluuna waxa ay leeyihiin ilaahayow haygu ciqaabin waqfir lii ilaahayow ii dhaaf maa laa yaclamuuna waxaanay ogeyn wajcalnii ilaahayo waxaad iga yeeshaa khayran midka khayr badan mimaa yadumuuna waxaa ii malaynayaa midka khayr badanna ilaahayow ii yeel ayuu odhanayaa hadalkani waa ahar saxaabada ka sugnaaday ridwaanullaahi calayhim waxaana markaa aharkaa warinaya imaamu lbukhaari baa adab lmufradka ku warinaya bayhaqiina isna shucabuliimaanka ayuu markaa qeyr ka mida ku warinaya sanadka xadiidkuna waa saxiix waxaana cadi bnu ardaad ninka la yidhaahdo ayaa wuxuu leeyahy oo taabici aha kaana rajulu min asxaabi nabiy sala alla alay slam idaa zukiya wuxuu ahaa nin asxaabta rasuulka ka midi marka la ammaano wuxuu odhanaya allahuma laa tuaakhidnii bimaa yaquuluun waqfir lii maa la yaclamuun bacdu salaf waxaa kaloo ayaga ka sugnaatay nin markaa wejigiisa lagu ammaanay isagoo jooga iyo waxa la atawbatu minhu an yaquul yacni waa maantaa lagu ammaanaya ka toobadkeenkeedu waxa weeye inaad tidhaahdo allahuma laa tu'aakhidnii bima yaquuluuna waqfir lii maa laa yaclamuuna wajcal lii khayra mima yadunnuun ilaahayow ha igu qabanin waxa ay leeyihiin ammaantaa ay igu ammaanayaan ilaahayow sababteeda ha igu qabanin ha igu ciqaabin waqfir lii waxaad ii dhaaftaa maa la yaclamuuna waxaanay ogeyn waxa yacnii dembiya iyo xumaana ee aan sameeyeen ku jiro ee adigu aanid og tahay ee kuwani ammaanaya aanay ogeyna ilaahayow ii dhaaf wajcalnii khayra mima yadunnuun ilaahayow waxaad iga yeeshaana midka khayr badan waxay ii malaynayaan waxa ii filayaan ay igu sheegaan mid ka wanaagsan ilaahayow iga yeel aharkan waxaynu ka qaadanaynaa saxaabadii rasuulku tarbiyeeyey ridwaanullaahi calayhim sida ay ahaa inay nafahooda uga baqanayeen ammaanta la ammaano waxaanay markaa taasi daliil u tahay siday iimaankooda markaa ay uga run sheegayeen ayagoo haddana khalqiga kuwa igu fadli badnaa ambiyada dabadiyo rususha ayay haddana saa nafahooda ugu baqanayeen calaamooyinka in ilaahay addoonka khayr iyo wanaag waafajiyey waxaa ka mid a inaanu camalkiisa ku dagmin ee mar kasta inuu xasuusnaado inta dembi iyo xumaan uu leeyahay ee dadkani aanay arkaynin ee ka qarsoona ilaahay un og yahay waa inuu mar walba uu xasuusnaadaa kayfa yulabi lmuxrimu fi lxaji aw ilcumra halkan wuxuu inooga galayaa acmaashii xajka la qabanayay wixii ay dikri lahaayeen ee nebiga sala allahu calayhi wasalam ka sugnaaday kayfa yulabbi lmuxrimu fi lxaji aw ilcumra sidee buu talbiyeysanayaa dikrigaa talbiyada la yidhaha siduu u qaadayaa qofkii muxrimka ahay ee xaj ama cumro xidhnaaya ku dhex jiray wuxuu odhanayaa labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda waannicmata laka wاlmulk laa shariika lak ayuu odhanayaa labayk ilaahay ou ku ajiibay allaahuma yaa allow labayk ku ajiibay labayk allaahuma yaa allahu ku ajiibay labayka ilaahay ou ku ajiibay labayka ilaahay uu ku ajiibay laa shariika wehelaka adiga kuma sugnayn labayka ku ajiibay ina alxamda ma had dhammaanteed wa nicmata iyo nimco dhammaanteed laka adigay ku sugnaatay mahadulba adaa mutay wax liyaariyo waxa nimco ay addoommadu haysaana aday ku sugnaatay walmulka milki iyo lahaanshana aduu ku sugnaaday laa shariika laka wehelku uma sugnaanin ayuu odhanayaa in la odhanaya imaamu lbukhaariyo muslim ayaa warinaya weliba lafdiga bukhaariyo muslim cabdillaahi bnu cumar laga warinayo waxa uu leeyahay ana talbiyata rasuulilahi sala allahu alayh wasalam waxay labayk allaahuma labayk tan ayay ahayd waxaa kaloo ayana uu tilmaamaya xadiidka uu imaam muslim warinayo cabdillaahi bnu cumar ise laga warinayo rasuulku waxau ahaa markay raaxiladiisu isla taagto masjid alxunayfa waa xilan jiray waxaana odhan jiray labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk sidaas ayuu markaa ula jee markaa labayka waa ku ajiibay oo ku ajiibay allow allaahuma ya allahu allow ku ajiibay laa shariika laka wehel kuuma sugnaanin adigu waxaa tahay macbuudka keligii la caabudo waxaa tahay midaan weheliya cid ku lamaani aanu jirin ina alxamda mahad dhammaanteed wa nicmata iyo nimco khalqayse mid muuqata iyo mid qarsoonba

hooy markaa saxaabada ayaa ka soo arooray mooyaane waxaa kaloo alfaada talbiyadani ayna tusinaysaa oy munaasib u tahay qofka xaajiga ama muctamirka ah ee maryihii iska soo dhartiray ee shaqadiisii iyo dhulkiisii ka yimi ee ilaahay xaggiisa markaa u soo kicitimay ee alla mooye cid kale aan rajaynaynin alla mooye cid kale aan baryaynin ayay munaasib u tahayoo quuqirayo ilaahay keliyeelkiisa iyo addoonnimadiisa iyo inuu yahay keligii isagu ka wax walba isagu leh ka mahad iyo nimco dhammaanteed ay u sugnaatay waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa inay weliba wanaagsan tahay dee ragg inay markaa kor u qaadaan intay awoodayaan talbiyada atakbiiru idaa ata rukna alaswad takbiirtii la kibaaranayay marka uu yimaado rugniga ama tiirka uu dhagaxa madow ku jiro daafa annabiyu sala allahu calayhi wasalam bilbeyti ayuu dawaafay calaa baciirin awr korkii ayuu ku dawaafay kulamaa ata rugna markastoo uu yimaado rugniga ama tiirka xajwas ugu jiro ashaara ilayhi bishayin cindahu wax agtiisa ahaa buu ku ishaaray uu ku fiiqayey wa kabara dabeedna allahu akbar ayuu odhanayay xadiidka waxaa warinaya imaamu lbukhaari waxaana laga warinayaa saxaabiga cabdillaahi bnu cabaas baa laga warinaya wuxuu leeyahay taafa nabiyu bilbeyti calaa baciirin kulamaa ata rugna ashaara ilayhi bishayin kaana cindahu wakabar waa lafdigii markaa imaamu lbukhaari ibnu cabaas warinaye lafdi kale wuxuu ahaayey se imaamu lbukhaari ibnu cabaas ka warinayo daafa anabiyu sala la alay slm fi xajat lwidaac calaa baciirin xajat lwidaac nabigu wuxuu ku dawaafay awr yasalimu rugna bimixjan rugnigaana amaalgaadha xajalasdoona wuxuu ku taabanayey bakoorad ayuu saa ugu taabanayay riwaayo muslim leeyahy abi tufayl wuxuu leeyahay waxaan arkay nabi maxamed sala allahu alayh wasalam yatuufu bilbeyt oo beytkiga kacbada tawaafaya wayastalimu rugna rugniga markaas yamaaniga rugniga xajadiisu ku jira ku taabanaya bimixjanin macu bakooradu sitay wa yuqabilu lmixjan bakooradaana wuu dhunkanaya deetana markuu ku taabto ayuu dhunkanayay nabigu sala allahu calay wasalam xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa acmaasha xajka inuu ka mid yahay tawaafku ama arkaanteeda mid sunna oo tawaafulquduum la yidhaahdo oo dee uu leeyahay qofka mufridka ah ama qofka qaarinka ahi uu leeyahay iyo mid markaa kii rugniga ahaabana waa leeyahay waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa in la kibaarto marka beytka la tawaafayo ee xajaru aswadka lala siman yahay halkaasuu shawdkasaa toddobada jeera lagu wareegaya u ka bilaabmaya markasta allahu akbar ayuu odhanayaa haddii uu awoodo qofku inuu dhagaxa aswadka markaa intuu ku suudo u dhunkado way fiican tahay waayo nabiga sala la sl ayaa sameeyey haddii uu ka waayo gacanta ayuunbuu ku taabanaya gacantiisu dhunkanaya hadday taasinu suurtogeli weydo shay buu ku taabanayaa shaygaas ayuu dhunkanayaa haddii uu kari waayona wuu ishaarayaa uno laakiin ma dhunkanaya gacantaa uu ku ishaaray wax daliiloo ay leedahay ayaan jirin xajar xajaru aswadkaa laga bilaabayaana waynu tilmaami doonaa wuxuu yahaya xagguu ka yimie dhunka yani sujuudaa ah lagu sujuuday dhunkashada la dhunkanaya ama wixii lagu taabtay ama gacantii la dhunkanaya waa arrin ilaahay inagu addoonsaday cumar bnu khadaab ayaana waxaa laga warinayaa sida uu tilmaamaya xadiidka imaam muslim uu warinayo waxaan ogahay buu dhi inaad tahay dhagax aan waxna anfacaynin waxna dhibaynin haddii aanan ku arag rasuululaahi moxamed oo ku dhunkanaya kumaan dhunkadeen buuhi ee waxaan ku arkay nebi moxamed oo ku dhunkanaya sidaa daraaddeed ayaan ku dhunkaday buuhi laakiin haddii aanan ku arag isagoo ku dhunkanaya kumaan dhunkadeen buuhi markaa nebigu sala allahu alay wasalam yani wuu dhunkaday dhunkashadaasaan macnaha yani sujuudda aan uga jeeday saas uu dhunkanaya maxaad u malayn dhagaxa nabigu sala allahu alayhi wasalam wuxuu inoo tilmaamay sida xadiidka imaamu tirmidi uu warinayo diyaal maqdesina markaa uu warinayo sanadkiisuna saxiixa yahay wuxuu tilmaamay dhagaxa xajamaskuda in jannada laga soo dejiyey isagoo caanaha ka cad dabeetana waxaa madoobeeye waa khadaayaaga iyo dembiyaalkii bini aadmiga xadiidka kale isagana imaamu axmed iyo ibnu maaja ay warinayaan wuxuu nabigu sala allahu calayh wasalam yihi dhagaxaasi waa iman doonaa maalinta qiyaamaha isagoo laba indhooda wuxuu ku arkayane carab uu ku hadlayane oo ciddii taabatay ee markaa xaq ku taabatay u marakacaya dhagaxa noocaas ah ee jannada laga soo saaray ee qiimahaa leh ayaa haddana cumar bin khadaab wuxuu leeyahay waxaa tahay dhagax aan waxna anfacaynin waxbana taraynin nabi maxamed oo ku dhunkanaya sala allahu alay sl hadaanan arkin kuma dhunkadayn buu leeyay maxaad u malayn markaa meelahan cidlooyinkeenna dhagaxyaasha lagu fadhiisanayo laleeya dumarka ku fadhiisa iyo meelahan lagu warwareejinayo iyo meelahan ciidda looga soo guntayo looga soo dhiibayo waxba kaba jiraan weeye waa meelo lagu lugoynayo oo lagu habsaaminayo meel la dhunkado oo la barakayso ama lagu wareego halkaa ayuunbaa jirta nabiguna sala allahu alayh wasalam maalintaa wuxuu awrka ugu dawaafayey dee dadka inuu acmaashiisa tuso ayuu ku dawaafayay khuduu canii manaasikakum khuduu canii manaasikakum iga qaata manaasigtiina ayuu nebigu sala allahu alayhi wasalam uu lahaa adducaau bayna rukni اlyamaniyi walxajir اlaswad waxa weeye ducada lagu ducaysanayo ruknulyamaani rukunka xaggan yaman soo xiga iyo xajul aswadka labada rugno ee xaggan koonfureed soo xiga kaa markaa horeeya yamaniyiin baa horta la isku yidhahdaa kaa hore isaga markaa ruknulyamaani baa la yidhahdaa kan ku xigaana ee markaa xagga koonfur bari xigaana waxa weeye waa rugniga xajulaswad uu ku jiro labadan markaa hore ee iminka sal inooga horeeya midig iyo laga xigo oo kale ayada markaa shaamiyeyn baa las ama ciraaqi iyo shaamiyeyn ayaa la yidhaahdaa markaa rugniga yamaaniga ah oo isaguna markaa taabasho leh iyo rugniga markaa xajrasigu ku jiro oo isagana markaa dhunkashadaa leh wixii labadaa dhexdooda lagu ducaysanaya rabbanaa aatinaa fi dunya xasana wa fi laakhirati xasanata waqina cadaaba annaar ayaa lagu ducaysanaya rabbanaa aatinaa ilaahayow waxaad nagu siisaa fi dunya adduunyada xasanatan ilaahayou wanaag nagu sii xasanadaasi waa wanaag dhammaantii hadday tahay cilmi naafica iyo camal wanaagsan hadday tahay risiq waa xalaalahoo waasica hadday tahay markaa lamaano rag iyo dumar midku doonaba adee wanaagsan ubad iyo duriyo saalixa oo wanaagsan cafi iyo caafiyo nolol wanaagsan waxa ilaahay ku siiyay uu qanacsiiyo wax layaaliya waxaasoo dhan bay noqonaysaa markaa xasanadu wa fi laakhirati xasana aakhirad le xasaniya wanaag ayadana nagu siib oo inaad yacni noo dembi dhaafto ood noo naxariisato naar aad naga badbaadiso jannatulfirdowsana aadna geliso ilaahayow aakhirana nasiib waqinaa cadaaba annaar cadaabka naartana ilaahayow naga dheereen lafdiga abu daawuud markaa wuxua xadiidkaasi aynu sheegnay abu daawuud iyo imaamu axmed ayaa warinaya sanadka xadiidkuna waa xasan waxau leeyahay cabdillaahi ibnu saahib samictu rasuul lahi sala la alay slm yaquulu bayna rugnayni isagoo labadaa rugn dhexdooda sidaa leh ayaan maqlay lafdiga imaamu axmed iyo imaamu shaafici cabdillahi bnu saybisan laga warinayo waxa uu leeyahay nebiga ayaan maqlo rugniga jumax oo markaa rugnulyamaanigaasa iyo rugniga aswadkee dhay wuxuu ku jiro isagoo le baan maqlay dhexdooda rabbanaa aatinaa fi dunya xasanatan wa fi laakhirati xasanatan waqina acdaabnaar xadiidkan waxaynu ka qaadanaynaa ducada oo dhinacna aayad qur-aana ka ah inay mashruucu tahay halkaa in lagu ducaysto waana duco khayr adduunye iyo khayr aakhiraba ku idil yihiin waana ducooyinkii nabiga sala llahu alay slm ku ducaysan jiray kuwii ugu badnaa saxaabaduna ridwaanullahi calayhim waxay inoo soo guurinayeen hadalladii nebiga iyo ficiladiisi iyo taqraadkiisii waayo ummadda shay cibaado markaa u noqonaya weeye meelaha kale ama rugniyada kale ama inta aad dawaafka wado haddaad qur-aan akhrinayso haddii aad ilaahay baryayso haddii aad dikri kala akhriyaysa adiga iyo u xora meel ay markaa wax gaari ku soo arooreen halkaa ayuunbaa jirta laakiin dadku markaa waxay iska haysaan waxyaalaha nabiga sala llahu ala slam ka sugnaanin oo markaa kitaabo iska sitaan oo markaa la akhriyayaayo rugni wal iyo meel kasta iyo shawd kasta waxbaa markaa la akrinaya laakiin nabiga sanadaas wax ka sugnaaday maaha dariska qaybtooda halkaa inoogu jirto wallahu aclam